alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray mowduucii ku saabsanaa baabu bayaani ma acadda allahu tacaala lilmu'miniina fi ljanna sheekhii wuxuu soo arooriyey aayado badan buu soo arooriyey masaladii shalay aynu ka hadalnay ee ku saabsanayd wa tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun iyo lan yajuwa xadiiskii sheegayay lan yajuwa axadun minkum bicamalih kayfa yujmacu baynahumaa haye waa garta waa garta waa saas weeye adigu jawaabta kole hore kolley ishkaal baa gelaya yacni markaa ishkaalla kolley lafteeda waa ku imanayaan oo aayaddaasaa kolley ishkaal gelinaysa inay awilaanna way sababaysaa marka waxa fiican jawaabta markaa ibnuqayim iyo nawowi iyo ay ku jawaabeen oo in la yidhaha labada ba ba'ba kala macno ah yani badu macaani badan bay u soo aroortaa dhowr iyo toban macnay usoo aroortaa marka midna waxay ku saabsan tahay baau asababiya midna baau lmuqaabalati waalciwad bimacnaa jannada waxaa u sababa gelitaankeeda camalka u sababa iyadoo fadli ilaahayba ku dhacaayo camalku hadday tahay tawfiiqda iyo hadday tahay qabuulka mid walba xagga marka haddii laga eego inay isu dhigmaan taas marka isuma dhigmaan oo muqaabil bimacnaa isuma aha ishtaraytu kada bikada baaulmuqaabala waa ba'da halkaa la geliyo kale waxaasaan waxaa ku bedeshay ama ku gatay ku iibsaday yacni ba'da noocaasaa la yaha baaulmuqaabalati walciwad la yidhahdaa bimacnaa camalkiinnu jannada yacni markaa uma dhigmaayo yani fatro yar iyo wakhti yar baa camal fasheen janno abadiyaana laydin siinayaa ta kale waxa weeyaan haddii yani markaa cadliga ilaahay laydinku xisaabin lahaa dee jannada maydaan markaa gasheen laakiin ilaahay baa fadligiisa iyo raxmaddiisa yani markaa idinku abaalmariyey xadiidka kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo sagaal wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaakulu ahlu ljannati fiiha wayashrabuuna walaa yataqawwatuun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam yaakulu ahluljannati ahlu jannuhu waa cunayaan fiiha jannada gudaheeday wax ku cunayaan yacni wax kastay doonaan bay cunayaan mafcuulkii maadaama la xadfay waxaa laga qaadanayaa in wax kastay doonaan ay cunayaan maha shay mucayana in laga tilmaamaayo wayashrabuuna waa cabbayaan wax kastoo la cabbo ay doonaan bay cabbayaan walaa yataghawatuun yacni markaa ma xaajo gudanayaan oo bimacnaa korka intay tagaan yacni waxa weeye meesha lagu soo xaajo guto yacni kuma soo xaajo gudanayaan haa'idka aslaan waxaa la yidhahdaa almakaan almunkhafid meesha gudan baa la yidhahdaa laakiin markii dambe waxaa loo gudbiyey oo lagu magacaabay in looga jeedo cala alfadlati alkhaarijati min alinsaan yacni waxa markaa qashinsaarka qofka uga soo baxa khaas ahaan saxarada yani taasaa loo isticmaalay akramakum allah walaa yataqawaduun yani ma saxaroonayaan walaa yamtakhituun yani markaa xaaka iyo wax la mida tufi maayaan walaa yabuuluun kaaji maayaan yani waxyaalahaasoo dhan waxay ahayd adan dhib bay ahayd iyo wax markaa la karaahiyeysto marka dee waaba laga badbaadiyey wixii oo dhanba oo wax la dhibsado jannadu ma leh laa kaadi walaa saxaro walaa xaako walaa qofac walaa yacni marka waxaasoo dhan ma leh walaakin طacaamuhum daka jushaa'un ka rashxi lmiski yulhamuuna atasbiixa waltakbiir warashxun mi idinku daray warashxun ka rashxi lmiski walaakin طacaamuhum ha yeeshe cuntadoodu طacaamuhum daaka cuntadooda taas ahay jushaa'un waa daaca weeyi ka rashxi lmiski wa rashxun ka rashxilmiski iyo yacnii dhidid la mida udgoonka miskigoo kale la mida riwaayaadka dambe iman doonana waa ku sugan tahay warashxuhum lmisku yulhamuuna tasbiixa waxaa lagu ilhaaminaya tasbiixdii watakbiira allahu akbar inay yidhaahdaan subxaana allah iyo allahu akbar ayaa lagu ilhaaminayaa kamaa yulhamuuna annafas sida markaa neefsiga loogu ilhaaminayo kale rawahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ahlu jannuhu inay cunayaan waxyaalaha markaa jannada ku sugan ee wax alla waxay doonaan bay ka cunayaan waana cabbayaan waxyaalaha la cabbaaye kala duduwan ayay markaa cunayaan oo cabbayaan haddana wax qashin saara oo la karaahiyaysto hadday kaadi tahay iyo hadday saxaro tahay iyo hadday wax kale tahay toonna ma laha xaaka ma laha kaadi ma laha wax kastoo la dhibsado jannadii waa ka madhantah cuntaday cunayaanna waa fara badan tahay riwaayaadka qaarkood bay ku soo arooreen cuntadani xaggee qabanaysaa fama baalu tacaam in nebiga ay weydiiyeen saxaabadu cuntada xaalkeedu maxay ahaadeen haddaan intaa midnaba jiri markaasuu deedna odhanayaa yacni waxa weeye waa jushaa'un wa rashxun ka rashxilmiski waxay weydiinayaan sidee marka waxa weye cuntadani ay noqonaysa laba arrin baa rashisaarkoodu noqonayaayo midna waa daacu nafaska ka soo baxaya ee daacada ah yani marka waxaweye qashisaar waa u noqonaysa daacadaasna mid la karaahiyeysanaya ma ah dhididna waa leeyihin dhidid dhididkaasi laakiin waa dhidid udgoon ah dhidid qarmuun ma aha waa mid udgoonoo miski oo kale aad mooddo ya qashisaarkuna saasuu noqday tasbiixdaa lagu ilhaaminayaa iyo takbiirta subxaana allah iyo allahu akbar marka sida neefsiga oo kale neefta inay neefsadaan loogu ilhaamiyey si la mida baa loogu ilhaaminaya tasbiixda iyo takbiirta yani neefsiga qofku neefsanaayo wax ka celinaya ma jiro yani hadduu hadlayo hadduu wax cunayo hadduu wax cabayo yani waxaweye mar walba waa neefsan karaa hadalkii xataa waxaweye isagoo hadlaya ayaa markaysaa neefsiga iska socda saasoo kalea laynoo sheegayaa inaan marka waxaweeye tasbiixdii iyo takbiirta wax ka celinaya inaynay jirin sidaa neefsigaoo kale ay u noqonayso wallahu calaa kulli shayin qadiir wax walbana ilaahay waa u awood badan yahay marka tasbiixda iyo takbiirtaasi ahlucilmigu waxay yidhaahdeen maaha mid laga sawaabinayo o laga ajar siinaayo oo dee camalka laga sawaabinayo waa kii adduunyada lagu soo camal falay ee waxay tahay waa miday ula imanayaan litaladud macaansi iyo ku raaxaysi bay ula imanayaan iyagay raaxa u tahay way ku raaxaysanayaan laakiin maaha camal hadda ay camal falayaan oo laga sawaabinayo o laga ajar siinayo yani marka waxa weyaan ma aha saas waxay tahay waa cibaadadii bay jeclaanayaan marka tasbiixda iyo takbiirta iyaga ku raaxaysanaya raaxay uga dhiganta waxaa la mida axaadiista soo aroortoo tilmaamaysa nebiyadu inay xabaalaha ay ku tukanayaan markay xabaalaha ku sugan yihiin nebiyadu ambiyadu iyo xadiiska ibnu xibbaan laftiisa oo tilmaamaya qofka muminka laftiisu inuu xabaasha gudaheeda ku tukanayo xadiis ibn xibbaan soo wariyaa jira axaadiistan waa macruuf yadu nebiyada sheegaysa sida alambiyaa axyaahum fii qubuurihim yusalluun iyo xadiiska kale ee markaa tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxaan soo maray qabrigii muuse ayaan soo maray cinda alkasiib alaxmari qaa'iman yusallii oo muslim saxiixa ku soo wariyey haddaba waxaa jira mid tilmaamaya muminka marka su'aalaha la weydiiyo qofka muminka marka xabaasha la dhigo ay labada malak u yimaadaan oo su'aalaha su'aalaan oo su'aalihii ka jawaabo ayuu dabeedna odhanaya idaaya haddaba aan tukaday malaigtu wuxuu ka odhanaya idaaya haddaba aan tukaday buu odhanaya ibnu xibbaan baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo warinaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni salaada xabaasha gudaheeda lagula imanaayo waa litaladud waa macaansi iyo raaxaysi ay ku raaxaysanayaan laakiin camalkii laga sawaabinaye laga ajar noqon maayee waa taladud iyo macaansi ayay markaa ula imanayaan sida ahlu jannuhuba tasbiixda iyo takbiirta ay la imanayaan ay tahay litaladud inay macaansanayaan oo ku raaxaysanayaan ee camal laga sawaabinayo aynay ahayn sida ahlucilmiga qaarkood baa sheegay culamada sheegtayna waxaa ka mid mida ah shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah xadiidka wcan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam qaala allahu tacala acdadtu lcibaadiy asaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam qaala allahu tacaala allah waxau yidhi acdadtu licibaadiy asaalixiina waxaan u diyaariyey addoommadayda wan wanaagsan waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at waxaan ili arkin walaa udunun samicat dhegina waxaynay maqal walaa khatara calaa qalbi bashar qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin ayaan u diyaariyey waqra'uu in shi'tum nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhriya haddaad doontaan falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun falaa taclamu nafsun nafna ma oga maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey nafna ma oga min qurati acyun oo marka indhaqabowsiha wax indhuhu ku farxaan ah quriga asal ahaan waxaa la yidhahdaa qabowgaa la yidhahdaa alquru did alxari yacni qabowgu kulku ku lidi yahay haddaba indha qabowsiga maxaa laga tilmaamaya waxaa laga tilmaamayaa qofku marka uu murugoodo ama cadhoodo biyaha indhaha ku taagani ee ilmada yar ahi way kululaanaysaa way diiraysaa markuu farxana way qaboobaanaysaa hadduu qofku farxo biyaha indhaha ku jiraa waxay noqonayaan qaar qabow bay noqonayaan marka waxaa laga tilmaamayaa waa kinaaya can ilfarax min qurati acyun oo indhaqabowsiga ah, wax indhahooda ku farxaan ah indhaqabowsigaa la sheegaye laazimkii ka dhalanaya way la socotaa ee kinaayo weeyi ya oo laazimkaasi waa maxay waa farxaddii way la socotaa jazaa'an bima kaanuu yacmaluun ay yujzawna jazaa'an abaalmarin baa la abaalmarinayaa bima kaanuu yacmaluun yacni waxay markaa samayn jireen yacni markaa laga abaalmarinaayo xadiidkani waa xadiisulqudsi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka soo warinayaa in ilaahay sidaa yidhi addoommadeeda wan wanaagsan ee saalixiinta waxaan u diyaariyey waxaan ili arag dhegina ayna maqal qalbi bin aadamnaan ku soo dhicin sababta jannada laynooga warramay ee qur-aanka laynoogu sheegay ee axaadiista nebiga laynoogu sheegay ee sifadeeda laynooga warramay waxaan dhegi maqlin qalbi aadamna ku soo dhicin baan u diyaariyey maxaa laga tilmaamaya waxay ku jawaabeen culammadu maadaama farqi u dhaxeeyo waxaa adduunyada yaalla ee magacyadan loo yaqaano iyo waxa jannada ku sugan aad ay u kala tegan yihiin oo khamradan adduunyada ku naqaano iyo khamrada aakhire laynoogu sheegay jannada laynoogu sheegay dee aad bay u kala tegan yihiin wakada ashyaada kale o dhan oo caynkaa ah. ya hadday biyo tahay iyo hadday caano tahay iyo hadday malab tahay iyo hadday khamro tahay iyo hadday sariiro tahay iyo hadday firaashye tahay iyo hadday xariir tahay iyo hadday simaar tahay iyo hadday midho tahay yacni kullu dalika waa kala duwan yihin weyn baa u dhexeeya axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay geed marka waxa weeye jannada ku yaalla oo jirriddiisu dahab tahay bal geed jirriddiisu dahab tahay oo midho bixinaya oo baxaya ka warran jirridduna waa dahab yani waxa weeye waa shay markaa waxa weyaan yani cajiib ah wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee dumarka xuralciinta ah intaasoo xulladood iyagoo xidhan oo marya ah ayaa haddana waxa weeye dhuuxa addimadooda ku jira yacni lafahoodaas ku jira dhuuxa ku jira muuqanaya aad mooddaa muraayad aad mooddaa ya muraayadoo kale ayaad mooddaa marka waxa weeye ashyaada laynooga sheegay yacni farqa udhexeeya laysa fi dunya mima huwa fi ljannati ila alasma waa ka tilmaamayey asarkii ibnu cabaas waa kii saa sheegahay marka wax kastooo qalbigaaga ku soo dhaca jannadu waa ka duwantao farqa udhexeeya waxa markaa ha wadaagaan oo wadaagga qadrilmushtarak waa ka ka qayb qaadanaya fahma almacna macnaha in la fahmo laakiin farqi markaa shaasica farqi weyn baa udhexeeya farqi weyn ayaa udhexeeya haddii la yidhahdo aadams oo kii jannada ku sugnaa waa jannadii waxa weeyaan markaa aadam ku jiray oo laga soo saaray sawta markaysaga markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam jannada la tusay oo nebigu uu yidhi wax kasta oo aan hore lay tusin maqaamkayga kana laygu tusay yaa xata aljannata waannaar ama xata aljannatu waannaar adugu dabdiga saddexda xarakaba ku banneeyaane maxaa lagaga jawaabayaa waxaa la odhanayaa jannada jumlatan in nebiga loo tusay calayhi salaatu wasalaam ama wax ka mida markaysa markaa ay arkeen oo aadam laftiisu markaysa wax ka mida u arkay tilmaami mayso kulamaa huwa fi ljanna wax kastoo jannada ku sugan inuu arkay tilmaami mayso xadiiskana waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkood balha ma ulictum calayhi yacni wixii markaa laydin tusay marka laga reebo ama laydin taalac siiyey riwaaya sidaa sheegaysana waa soo aroortay qaacidana culammadu waa sheegaan qaacidadu waxay tahay ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrih jannada waxa weeye yacnii maadaamay ka kooban tahay ashyaada qaarkoodoo nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam oo filjumla loo tusay kama dhalanayso fii kulli shay oo ka mida in la tusay yacni kama dhalanayso jannadana yacni markaa ziyaaday aqbashaa waata laynoo sheegay qofka muuminka markuu dee tasbiixda la yimaadaba geed in loo beeraayo waata laynoo sheegaayo in la siyaadinayo maryama maxay ku ducaysatay rabbi ibni lii cindaka beytan fi ljannati yacni ilaahu ii dhis marka jannada iyaday makhluuqa tahay haddana ziyaado aqbashaa marka qaacidaa jirta culammadu ay yidhahdaan alshayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrih shayga oo wax kala weheliyaan waa ka duwan yahay shaygaan waxaa kala wehelin marka waxa weeye jannada ziyaadada kale ee markaysagaa lagu daraya markay weheliso iyo tafaasiisha aan la tusin markay weheliso iyo markaynay wehelin waa kala duwan tahayoo dee farqa markaana udhaxaynaya oo waa markaa la odhan karaa haddii wax kale la socdaan yani waxaweeye lama arag waa la odhan karaa iyadoo filjumlati markaysa waxa la arkay marka tan noocaasna sidaas ayaa ka mida waxa lagaga marka jannadii inay qiimo badan tahay waxa ku suganna tafsiilkeeda yani markaysa markaa aynaan ogayn baa laynoo sheegay xadiidka kun iyo bukhaari iyo muslim waxay abu hureyre ka soo wariyeen qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi awalu zumratin yadkhuluuna aljannata cala suurati alqamar jamaca ugu horeeye zumradu waa jamaca waa jamaacad iyo kooxda kooxda ugu horrayse yadkhuluuna aljannata jannada gelaya calaa suurati alqamar waxay ku sugan yihiin muuqaalka ama suurada dayaxay ku sugan yihiin leylata albadri habeen dayaxu buuxo afariyo tobnaad ah yani suuradda dayaxu leeyahay habeenkaas yani marka ayuu ku sugan yihi caalu marka dayxu kaa'inan yani marka leylat albadri uma aladiina yaluunahum intaa dabadeed kuwa ku xigaa ee jannada gelaya calaa ashaddi kawkabin xiddigka ugu daran bay ku sugan yihiin xidigaasoo duriyin marka iftiimaya fi samaa'i samada markaysa marka waxaan xidigaasoo ku sugan idaa'atan xagga iftiinka iyo markaysaga siday u nuurayaan xiddigaasay la mid yihiin xidig samadaa ku qarsoon oo laydhanaya muuqaalkiisoo kaley ku sugan yihin qolada ku xigtaa idaa'atan xagga iftiinka iyo nuurka laa yabuuluun way ka dhaxaysaa abayani dhammaan ahlu jannaha laa yabuuluuna ma kaajayaan walaa yataqawaduuna ma saxaroonayaan ahlu jannuhu walaa yatfuluuna candhuuf tufi maayaan walaa yamtaqiduuna xaaka markaa tufi maayaan ama ma siinsanayaan yani labada nooc kay doontaa noqoto ama ma siinsanayaan ama xaa xaaka tufimaayaan ma xaaqsanayaan amshaaduhum adahab garhfeedhahay ku feedhanayaan waa dahab wa rashxuhum dhididkooduna almisku waa miski oo kale weeye cayntii miskiga ma ahe waxaa loo jeedaa udgoonkii miskiguu leeyahay waa tashbiih baliiq wa majaamiruhum dabqaadadooda mijmara waxa weeye waa baalkan yara dabqaadka ah ee waxa weeye marka yacni la doonaayo dee in marka wax lagu shido yani marka ama luubaan ama wax la mida ama unsi lagu rito ayaa la yidhahdaa mijmara majaamirna waa lagu jamciya wa majaamiruhum dabqaadadoodu alaluwatu waxa weeye waa cuudkii udgoonaa weeyi waa qoryihii marka cuudka ah ee udgoonaa luwadu waa maxay waa cuudu diib waaba fasiray yacni udgoonka markaysagaa qorigiisi weeyi cuudu diib weeyi yani waa qoryo markaa udgoon waxaa soo arooray kolay axaadiista qaar waquudu majaamirihim alaluwa oo yacni waxa weeye waxa lagu shidaa dabqaadadooda waa cuudkaa udgoon weeye qoryaha cuudkee udgoon weeye ayaa lagu shidaa waquudu majaamirihim marka culammada qaar waxay yidhaahdeen axaadiista eh, qaarna sidan bay ku timi iyadoo aan waquud la sheegin qaarna waquudyaday la socoto marka maanic kuma sugna daatada markaa dabqaadka laftiisu inuu ka samaysan yahay yani markaa cuudka laftiisa inuu ka samaysan yahay waxa lagu shidayaana ee lagu ridayaana ee ama unsigii ama luubaankii oo kale ka dhiganna uu yahay markaysa markaa qoryaha cuudka ay udgoon yani marka uu yahay aswaajuhum dumarkoodu alxuurulciin waa xuurulciin weeyi ahlu jannuhu calaa khalqi rajulin waaxidin nin keliya abuurkiis bay ku sugan yihiin calaa suurati abiihim aadam suuraddii aabbahoodii aadam suuraddiisi iyo muuqaalkiisi bay ku sugan yihiin situuna diraacan fi samaa xagga sare lixdan dhudhun bay u yihiin aadam markii ilaahay abuuray wuxuu ku abuuray isagoo dherarka aadam uu yahay lixdan dhudhun uu yahay markii dambea khalqigu soo nuqsaamaya marba marka dambaysa way soo gaabanayeen falam yazal ilkhalqu yanqusu xata alaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam abuurku kama zuulin inuu nuqsaamayo ilaa hadda laga soo gaadho waa wakhtiguu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye ilaa wakhtigaasasoo yaraantu ay soconaysa laakiin ummaddan iyadu way isku dhadhowdahay yani ummatu muxamed ee ma aha markaysa markaa inay iyagu sii gaagaabanayaan oo sii yaryaraanayaan ma aha waxay noqonaysaa bay yidhahen xata alaan maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam haayaduu sheegay waa tii falam yazal ilkhalqu yanqusu xata alaan marka waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen yani naqsigii inaanu sidii usii soconaynin ayaa laga qaadanaya haddii la yidhaahdo dadkeennii hore innaga lafteenna waa dhaadheeraayeen kuwan dambe waa gaagaabteen oo sidii hore ma aha waxaa la odhanayaa cuntooyinkii waxyaalahaasaa isbedelay cuntooyinkii iyo cimiladii iyo markaysa marka waxaan yani marka yani eh, miyigii ay soconayeen nashaadka badan iyo firfircoonida markaysa marka ay ka qaadayeen oo dabeedna jidhkooda korayeen iyo waxyaalihii ay cuni jireen umuurahaasaa isbedelay miday taasi keensatay un weeyaane laakiin ma aha inuu sidiisa usii yaryaraanayaan oo jiilba jiil ka dambeeya ka gaaban yahay ilaaba ilaa maaha waa dhici karta iyadoo aabbaha iyo hooyadu ayna dhaadheerayn ubadku inay ka dhaadheeraadaan waa suuroobi kartaan mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiiska isku waafaqay ahlu jannaha jannada gelaya kooxda ugu horraysee jannada gelaysa inay ku gelayaan dayaxoo buuxa suuraddiis yacnii sida dayax iyagoo u wirwidhayo u nuurayay gelayaan kuwa ku xigaana waxay gelayaan iyagoo yacni xiddig iftiimaya oo samada ku sugan xagga markaa iftiinka iyo laydhka kala mida oo sidaasoo kale u nuuraya ahlu jannuhu caam ahaan waxa la wax markaa dhibaato ah ama la dhibsadoo ka dhacaysaa ma jirto yacnii hadday tahay waxa weeye inay kaajaan iyo inay saxaroodaan iyo inay markaa candhuufo iyo xaake iyo wax la mida iyo siin iyo ay yeeshaanoo tufaan kullu daalika ma yeelanayaan waxay ku feedhanayaan waa dahab amshaaduhum adahab waa garfeedho dahaba dhididkoodu waa miski oo kale xagga uduga sida marka waxaa weeye miskigu u kankamayo udgoon uu la kankamayo saasoo kale u kankamayaan dabqaadadoodu waxay ka samaysan yihiin qorigii marka waxa weeye yani udgoonka cuudu tiib cuudkii udgoonaa bay ka samaysan yihiin maxaadiista qaar waxaa ku soo aroortay waquudu majaamirihim aluluwa dabaqaadadooda waxaa lagu shidaa ee lagu huriyaa waxa weeye waa alaluwa cuudkaa udgoon weeye marka labada mid walba culammadu way sheegeen oo waxay yidhahaan waxaa lagu kulminayaa midna maadaama la yidhi dabqaadada laftooda ka samaysan marna laynagu yidhi waxa lagu shidayo ayaa marka waxa weeye markaa cuudkaa udgoon ah labaduba inay jiraan dumarkood waa xuuralciin dee qaar adduunyadii marka ka yimi oo aadamiyaad ah oo mu'minaad ahaayo iyaguna jannada galayna waa ka mid waa ka mid marka labada noocba way leeyihiin kuma koobna marka xuurulciin oo keliya mu'minaadkii adduunyada ku soo camal falayna qudhoodu yacni waxay ka mid yihiin aswaajtooday ka mid yihiin mid walbana waxaa loo guurinayaa ciday ku raali noqotaa loo guurinaya kuwii markaa rag lahaa oo sidaas ku dhintay waxay noqonaysaa hadday jannada wada galaan way isu sugnaanayaan haddii la yidhahdo jannada wax dhibsadi ma jiro waxaana dhici karta qaarkood adduunyada inay isku dhibaataysnaayeen oo iskaraahiyaysanayeen yaa oo akh iyo tuf ay ku wada joogeen waxaa la odhanayaa lagaga jawaabayaa xagga waa la wanaajinayaayo laba maalintaa isku dhibaataysani ma jiro mid walba waxaa laga dhigayaa dabeecaddii lagu dhibsanayay mid laga siibay qaar isku raalliya oo isjecel oo wax iskaraahiyeysanayo iyo wax markaa midkoodka kale ku karaahiyeysto midnaba aanu lahayn oo wada mulukha laga dhigaya wax karaha la yidhahdaa ma jirto raalli ahaanshaa yaalla mid waliba kaa loo guriye raalli bay ku noqonaysa qofkii dumaree dhowr ninoo kala duwan martay miyaa la kala dooransiinayaa mise kii ugu dambeeyey u sugnaanaysa hadday jannada wada galaan maya xadiis baa waxaa lagu soo wariyey almar'atu liaakhiri aswaajiha qofka dumari waxay u sugnaatay raggii qabi jiray kii ugu dembeeyey aakhire u sugnaatay oo kii ugu dambeeyey kaasay u sugnaanaysaa ee aynay kala tegin hadday kala tagaan way madax bannaanaatay waxay la mid tahay yacni markaa e, dumarka kale aan ragga soo marin aan ragba lahayn ee markaa cid ay ku raalli noqoto loo guurinayo noocaasay markaa iyaduna noqonaysa jannadana waxaan markaa dumar lahayn ama dumar aan rag lahayn yacni marka kuma sugna oo laysa fi ljannati casbun marka calaa khalqi rajulin waaxidin waxay ku sugan yihiin abuur nin keliyay ku sugan yihiin khalqi iyo khuluqi labadaba waa loo dabdiyaa haddii khalqi la yidhaahdo yacni nin keliya abuurkiisay ku sugnaanayaan oo sida nin keliya aanu isu khilaafayn qofka qalbigiisu miyuu iskhilaafaya anigii qalbigaygaas hayna miyuu yidhaahdaa sidaasoo kale waxa waxay noqonayaan qaar abuur keliya ku sugan yani marka waxaweye da keliya iyo muuqaal keliya iyo waxaweeye markaa ayay ku sugan yihiin akhlaaq keliyay ku sugan yihiinna waa sidaas weeye isma khilaafayaan wax iskhilaafi ma jirayo calaa suurati abiihim aadam waxay ku sugan yihiin dhammaantood suuraddii aabbahoodii aadam bay ku sugan yihiin situuna diraacan fi samaa lixdan dhudhun oo xagga sare ah dherarkaas ah baa laga dhigaya aadam markuu ilaahay abuuray dherarkiisa wuxuu ka dhigay lixdan dhudhun buu ka dhigay marka ahlu jannuhu dhammaan waa isku wada sar jaran yihiin kanaa gaaban iyo kanaa dheer ma jiro ya dhammaan waa wada dhaadheer yihiin wada lixdan dhudhun oo midhan baa laga dhigay waa la isla isku da' baa laga dhigay axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay iyagoo markaa waxa weeye jurdun murdun aan wax gada lahayn oo wada markaysaa dhallinyaro mulukh ah ayaa la keenaa mid cirali ma jiro mid gadhlihi ma jiro da'dana waa isku wada sar jiran yihiin ama wada soddon sano ayay jiraan ama saddex iyo soddon sano ayay dhammaantood wada jiraanoo ku sugan yihiin da'da caynkaasaa lagu soo saaraa lagu geliyaa jannada saasaa jannada lagu geliyaa wa fii riwaayati lilbukhaariyi wa muslimin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo bukhaari iyo muslim u sugnaatay aaniyatuhum fiiha adahab weelkooda jannada gudaheeda ay ku adeegsanayaan ee ku haystaan fiiha jannada gudaheeda xaalay ku sugantahay aaniyadaas addahabu waa dahab weelku dahab bay ka samaysan yihiin wa rashxuhum dhididkooduna almisku waa miskigii udgoonaa weeyi walikulli waaxidin minhum zawjataan mid kasta oo ahlu jannaha ka mida waxaa u sugnaaday laba dumara u sugnaatay laba dumara ayaa u sugnaatay yuraa mukhu suuqihima min waraa'i laxmi min alxusni yuraa waa la arkayaa mukhu suuqihima addimadooda dhudhunka addimadooda waxa la arkayaa dhuuxiisa la arkayaa min waraa'i allaxmi hilibka dabadiisaa laga arkaya bimacnaa waxaad mooddaa jirkoodu inuu muraayad yahaad mooddaa oo iyadoo hilibkii iyo haraggiiba saaran yahay ayaa haddana waxa muuqanaya lafaha markaa addimada dhuuxoodaa muuqanaya dhuuxoodaa muuqanaya aan araggii celinayn yuraa mukhu suuqihima waa jamcu saaq baa suuq la waxaa la arkayaa mukhu suuqihima yacnii dhudhunka addimadooda dhuuxiisaa la arkayaa min waraa'i laxmi hilibka dabadiisaa laga arkaya min alxusni qurux daraaddeed baa loo arkaya cidda arkaysana waxaa loo jeedaa aswaajtoodii iyo raggii qabay arkaya laga tilmaamaya la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud iskhilaaf dhexdooda kuma sugna walaa tabaaquda iscadhoodna kuma sugna quluubuhum qalbu rajulin waaxid qalbiyadoodu ahlu jannaha qalbiyadoodu qalbu rajulin waaxidin ay ka qalbi rajulin waaxidin sidii nin keliya qalbigiisoo kale ka dhigan yihin waxaan isma khilaafayaan qofka qalbigiisu isma khilaafayo saas aawadeed baa quluubtoodoo dhami way iswada waafaqsan tahay dhammaan ya sidii qalbi qof qura oo kale aanu isu khilaafayn baynay qalbiyadoodu isu khilaafayn rajulka ma idinka reebaysaa waa isla halkii weeye quluubuhum qalbiyadoodu qalbu waaxidin ay ka qalbi waaxidin waa tashbiih weeye looma jeedo qalbiyadooda cayntii qalbiyadooda qalbi keliya wada noqday laga tilmaami maayo taasi waa hayru mumkin ma suuragal ah qulubtu qalbi keliya ma wada noqon karto waa quluub kala duwan laakiin maxaa looga jeedaa mar haddii caynkaa ay tahay oo aynay dhici karin inay markaa isku mid noqdaan waxaa looga jeedaa tashbiih waxaa la xadfay adaatu tashbiihi iyo wajhu shabahi baa la xadfay fa saara waa tashbiih baliiq wixii la odhan jiray adaatu tashbiihi iyo wajhu shabahi baa la xadfay quluubuhum qalbu waaxidin qalbiyadoodu ay ka qalbi waaxidin yacnii qof keliya shakhsi baa qadaran mar haddii laysu idaafeeye qalbiga lagama sifaynayo waaxidka oo qalbun waaxidun marka la yidhaahday noqon lahayd waaxidku inuu sifo u dhacaayo qalbiga laakiin sifo wuxuu u dhacayaa mawsuuf xadfan ayuu sifo u dhacaya oo sifadii la baaqi yeelay la sifeeyihiina la xadfay ay ka qalbi shaksin waaxidin baa macnuhu u dhacaya waxay noqonaysaa markaa shaksi keliya ama nin keliya qalbigiisoo kale ayaa markaa qulubtoodu ka dhigan tahay xagga iskhilaaf la'aanta iyo iswaafaqsanaanta iswaafaqsan tahay yusabbixuuna allaha bukratan wa cashiya allah bay u tasbiixsanayaan bukratan gelin horeed iyo wa cashiyan gelin dambeedba qowluhu calaa khalqi rajulin waaxidin hadalka u rawaahu bacduhum waxay u soo wariyeen bifatxi ilkhaa'i khaadu inay kor dhigan tahay iyo wa iskaani laami laamkuna reeban yahay wa bacduhum barhkoodna waxay ku soo wariyeen bidammihimaa labadaba in la gudo oo calaa khuluqi rajulin waaxidin la yidhaahdo wa kilaahumaa saxiixun labada mid walbana waa saxiix calaa kulli xaal xadiiskanna waxaway sidii ayuu tilmaamayaa in ahlujannu ayna iskhilaafayn isnacaybna dhexdooda aanu oolin ay iswada jecel yihiin ay iska wada raalli yihiin yacni sidaa inay ka dhigayihiin yacni marka waxa weeye qalbigoodana nin keliya oo kale bay ka wada dhigan yihiin mid walba waxaa u sugnaaday oo ahlu jannaha ka mida zawjataan bacdu ahlicilmi waxay zawjataankani waa kuwii markaa mu'minaadka ee adduunyada banaatul aadamka ahaa ee soo camal falay weeyaan bay yidhahdeen waayo xururciintu dee inay ka badan taha laynoo sheegay oo laba keliya iyagu ma aha maadaama markaysa marka iyagu ay fara badan yihiin waxa weeye kuwan waxaa lagu xambaarayaa inay zawjataankani ay yihiin mu'minataan laba mu'minataan aho min banaati aadam ah oo adduunyadii ku soo camalfalay inay yihiin xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can mugiirati bni shucba radia allaahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulki ilaahay waxau yihi calayhi asalaatu wassalaam sa'ala muusa sala allahu alayh wasalam rabbahu ma adna ahli ljannati manzila nebi muuse ayaa wuxuu weydiiyey calayhi asalaam rabbahu rabbigii wuxuu su'aalay maa adnaa ahli ljannati ahlu jannaha ka ugu hooseeya muxuu yahay mansilatan xagga mansilada ka ugu derajada hooseeya ama ugu maqaamka hooseeya yacni jannada maxaa derajadiisu tahay ama muxuu yahay yacni qaala waxau yidhi ilaahay yani nebigaa soo naqlinaya qaala allah waxau yidhi huwa rajulun waa nin ninkaasoo yajii'u imanaya bacdamaa udkhila ahluljannati aljanna markii ahlu jannaha jannada la geliyey dabadeed buu imanayaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa udkhul iljanna jannada gal jannada gal baa lagu odhanaya fayaquulu wuxuu odhanayaa ay rabbi rabbigayow kayfa sidee baan jannada u gelayaa waqad nazala annaasu manaasilahum walxaal qad nazala ay degeen annaasu dadku manaasilahum guryahoodii ay degeen wa akhaduu akhadaatihim yani meelihii ay qaadanayeenna marka ay qaateen yani wuxuu leeyahay jannadiiba waa la qaybsadayoo dee lagu kala teg marka xaggaan galaa fa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhahdaa atardaa ma ku raalli noqonaysaa an yakuuna laka inuu kuu sugnaado mithlu mulki malikin min muluki dunya boqor boqorradii adduunyo ka mida mulkigiisii oo kale inuu kuu sugnaado ma ku raalli noqonayso boqorradii adduunyada ka boqorkahaa ee ka talin jiray ee beledada xukumi jiray intii mulkigoodu ahaa intii in la mida inaad jannada ka hesho ma ku raalli noqonayso fa yaquulu wuxuu odhanayaa radiitu rabbi raalli baan noqday rabbigayow fa yaquulu markaasuu allah wuxuu ku odhanayaa laka daalik kaasaa kuu sugnaaday adiga wamiluhu mid lamida kuu sugnaaday wamiluhu mid lamida kuu sugnaaday wamiluhu mid lamida kuu sugnaaday wamiluhu mid lamida kuu sugnaaday fayaquulu fi lkhaamisati markii shanaad buu wuxuu odhanaya radiitu rabbii rabbigayoo raalli baan noqday fayaquulu wuxuu odhanayaa haada laka wa casharatu amhaalih kaasaa kuu sugnaaday toban la midiina waa kuu sugnaadeen tobanka lamidi wuxuu noqonayaa majmuucoodii oo laysu geeyey toban la mida ayuu noqonayaa walaka mashtahat nafsuk haada lak haadaadu madkuurkaasi wuxuu ku dhacayaa inta la soo sheegay ee shanta goor ah kaasaa kuu sugnaaday ma la yidhi afar goorna ma layidhi wa miluhu wa miluhu wa miluhu wa miluhu sidaa ma la yidhi majmuucoo laysu geeyey haadaa madkuurkaa lasoo sheego shanta yacni markaa boqorka boqorrada adduunyada ka mida mulkigiisu intuu ahaa shanlaabkii ayay ishaaradu ku dhacaysaa mushaarkii haadaa madkuurkaa la soo sheegay waa majmuuca intaasoo la isu geeye laka aday ku sugnaatay wa casharatu amhaalihi toban kaloo la midina waa kuu sugnaatay walaka mashtahat nafsuk walaka waxaa kuu sugnaaday mashtahat nafsuka naftaadu waxay jeclaato ayaa kuu sugnaaday alla waxaa doonto waladat caynuk ishaaduna waxay macaansato ayaa kuu sugnaaday fa yaquulu wuxuu yidhahdaa radiitu rabbii raalli baa noqday rabbigayow qaala wuxuu uhi nebi muuse calayhi asalaam rabbi rabbigayow fa aclaahum mansilatan ka ugu derajada sarreeya xagga mansilada ahlu jannaha ka ugu derajada sarreeyana derajadiisu maxay noqonaysaa waa macnuhu dhacaya qaala wuxuu uhi ulaa'ika aladiina aradtu kuwaasi waa kuwii aan doonay gharastu karaamatahum biyadii gharastu waa beeray karaamatahum karaamadooda biyaddii gacantaydaan ku beeray bimacnaa waxaan ku karaamaynayo anaa gacantayda ku sameeyo ku beeray wa khatamtu calayha anaa xidhay falam tara caynun ili may arag walam tasmac udunun dhegina may maqal waxa aan ku karaamaynayo walam yakhtur calaa qalbi bashar qalbi bini aadamna kuma soo dhicin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa ahlu jannaha cidda ugu darajada hoosaysaa inay yeelanayso yacni markaa wax aad iyo aad u badan oo boqor boqorradii adduunyada ka mida intii mulkigiisu ahaaye uu xukumaayey iyo shanlaabkeed inuu markaa u sugnaanayo intaa laguma dayn markuu yidhahdo intaa raalli baan ku noqday baa lagu yidhaahdaa intaana waad leedahay toban la midna waad leedahay marka intii unbaa toban laab laga dhigaya de waxay iska noqonaysaa markaa iyaduna markaa wax aad u badan boqorrada adduunyaduna dee isku mulki may ahayne mulkigoodu waa kala badnaayo qaarkoodna beleda badan iyo dhul badan bay ka talinayeen oo boqor ka ahaayeen qaarna in kooban bay ka ahaayeen qaarna in kooban ayay ka ahaayeen laakiin qaar baa dee markaysa waxay ka talinayeen oo boqor ka ahaayeen wax aad iyo aad u weyn marka yacni tobanlaab kalena marka loo geeyo majmuucoodii tobanlaab laga dhigo dee waxay noqonaysaa mulkigiisii kontonlaab inay ku tahay toban lagu dhuftay markaysa markaa shan waxay noqonaysaa konton marka boqor boqorradii adduunyada ka midii dhulku ka talin jiray ee mulkigiisu ahaa kontonlaabkii bay noqonaysa kontonlaabkii ay noqonaysa haddii kii ugu darajo hooseeyey jannada intaa helaayo bal maxaad u malaynaysaa kuwii markaa waxa weeye ka mulkiga badnaa ka jannada weynaa ka camalka wanaagsanaa kani naar baabuu soo maray iyagoo aan naar soo marinee ahlulwacdiga ahaaye hor jannada laga geliyey aan naarba mutaysan maxay markaa iyagu yeelanayaan ka ugu darajada sarreeyana yacni waxa weeye dee waa lagama sheekeeyaan waxa iyaga u sugnaaday dee waxa weeye waa wax markaa aad iyo aad yacni markaa u layaab badan karaamadoodiiyo waxa lagu sharfaayo ee lagu karaamaynayo ilaahay wuxuu idhi gacmahaygan ku beeray harastu karaamatahum biyadii lama awilayo qudradii la odhan maayo ee gacanta waa la sugayaa ashyaada qaarkoodna ilaahay dee kun unbu ku abuuray ashyaada qaarkoodna wuxuu ku abuuray iyadoo uu kun yani ku abuuraayo ayuu haddana gacantiisana marka waxa ku abuuray oo gacantiisa ku sameeyey waxaa ku jira takriim ziyaada'a baa ku jira falam tara caynu walam tasmac udnu walam yakhtur cala qalbi bashar waxay la mid tahay yani xadiidkii aynu soo maray caadatu lcibaadi asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo saddex can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam inii la aclamu aakhira ahli nnaari khuruujan minha wa aakhira ahli ljannati dukhuulan iljannah rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inii la aclamu anigu waxaan ogahay aakhira ahli nnaari ahlu naarka ka ugu dambeeya khuruujan bixitaan minhaa naarta uu ka baxo ka ugu dambeeya ayaan garanayaa wa aakhira ahli ljannati dukhuulan iljanna waxaan kaloo garanayaa ahlu jannaha ka ugu dambeeya dukhuulan xagga gelitaanka ugu dambeeya aljannata jannada uu gelayo ka ugu dambeedgelaya jannada iyo naarta ugu soo dambeed baxaya yacni cid ka soo baxda ugu dambeeya ayaan garanaya waana isla shakhsi keliya kaa naarta shakhsiga ugu dambeeya laga soo saaro noqday ayaa jannada cidda la gelinayana ugu dambaynaya rajulun ay huwa rajulun waa nin weeye kaa jannada ugu dambeedgelayaa naartana dadka laga soo saaray ugu dambeeyey nin weeye ninkaasoo yakhruju min annaari naarta ka soo baxaya xabwan yacni xaaluu gurguuranayu ka soo baxaya gurguuradku waa sida caruurta u gurguurato labada gacmood iyo rugagga ay ku socoto sidaa isagoo u gurguuranaya ayuu naarta ka soo baxaya waxaa soo arooray riwaayaadka qaarkood iyadoo laynoo tilmaamayo wuxuu soo baxayaa zaxfan zaxfanna waxay noqonaysaa barida isagoo ku gurguuranayu soo baxaya culammadu waxay yidhahan labadu isdiidi maayaane marna badhidu ku gurguuranayaa marna gacmuhu dhiganayaayo sida carruurtu u gurguurato kaluu u gurguuranaya labada arrinba waa samaynaya axaadiista qaarna waxaa soo aroortay inuu waxaweeye yamshi maratan wayakbuu maratan marna waa soconaya marna waa kufaya markuu naarta ka soo baxayo yacani xaaladaas kaga soo baxayo markuu naarta ka soo baxo waxaa la geliyaa sida axaadiis kale ku soo aroortay maa'ulxayaa baa la geliyaa madowgii iyo markaysaa wixii oo dhan baa laga reebaa mulukh baa laga dhigaa isagoo markaa nuurayo iftiimayo oo madowgii iyo hurufoodkii iyo wixii oo dhan dhuxulowgii ila naarta waa ku dhuxuloobayaa yacni marka aasaaru sujuudkii mooyaane inta kale waa dhuxuloobayaani oo sida dhuxushay u madoobaanayaani ayaa laga soo reebaa mulukh baa laga soo dhigaa iyagoo warwaraya dadna ka soo baxaan halkaa fa yaquulu allahu caza wajalla allah waxa uu yidhahdaa caza ilaahay isagaa qaaliba wajalla isagaa weyne lahu isaga wuxuu ku yidhaahdaa ninkaas idhab tag oo fadkhuli iljannata jannada gal orada jannada gal baa lagu faya'tiiha ninkii baa jannada imanaya fayukhayalu ilayhi waxaa la moodsiinayaa annaha mal'a inay buuxdo meel uu ka gala inayna jirin saasaa la moodsiinaya fayarjicu waa soo noqonaya fayaquulu wuxuu odhanaya yaa rabbi rabbigayo wajadtuha jannadii waxaan eh, la kulmay mal'aa xaalay buuxdaan la kulmay ama wajadtuha waxaan ku ogaaday mal'aa inay buuxdaan ku ogaaday wajadtuha waxaan la kulmay jannadii ama waxaan helay mal'aa xaalay buuxdo musaadafa haddaad ku macnayso mal'a wad xaalinaysa yaquulu allahu allah wuxuu yidhahdaa caza ilaahay isaga haaliba wajalla isagaa weyne lahu isaga wuxuu ku yidhahdaa idhab tago fadkhul ljannata jannada gal faya'tiiha haddana jannadii buu tegayaa fayukhayalu ilayhi waxaa la moodsiinayaa annahaa mal'aa inay buuxdo ceeryon tahay meel laga gala aynay jirin saasaa la moodsiinaya fayarjicu waa soo noqonaya fayaquulu wuxuu odhanaya yaa rabbi rabbigayo wajadtuha jannadii waxaan markaa helay oo la kulmay mal'a xaalay buuxdo fayaquulu allahu caza wajalla lahu allah wuxuu ku yidhaahdaa caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne lahu isaga wuxuu ku yidhaha idhab tago fadkhul ljannata faina laka mila adunya wa casharata amhaaliha fa inna laka adiga waxaa kuu sugnaaday mila adunya adduunyadii in la mida kuu sugnaatay wa casharata amhaaliha toban kaloo yacni la midoo u dhigmana waa kuu sugnaadeen aw ama waxa uu yidhi inna laka waxaa kuu sugnaaday misla casharati amhaali addunya adduunyada tobanlaabkeed wax la mida kuu sugnaaday yacni shaki raawiga ka shakiye labada lafdi kee buu yidhi labada lafdi maxaa farqiga u dhexeeya waxaa farqiga u udhexeeya marka la yidhaahdo fa ina laka mila dunya wa casharata amhaaliha waxay noqonaysaa koob iyo toban laab sooma adduunyadii waxa weeyaan iyadu waa gaar tobanlaabkeedna u gey zaa'id bay ku tahay ila wa casharata waagu wuxuu faa'iideynayaa jamciga ina laka mila casharati amhaali dunyaana waxay noqonaysaa majmuuca waxaad helaysaaba wa casharatu amhaali dunya calaa kulli xaal waa isku dhowdahay dee adduunyadaaba dee markaysa markaa dee aada u weyne janno adduunyada la mida haddii la siiyo ayaaba dee wax aada u weyn noqonaysa bal ka warran tobanlaabkeedna fa yaquulu wuxuu odhanayaa atasharu bii ilaahay miyaad igu dheeldheelaysaa aw atadxaku bii miyaad igu qoslaysaa washaku shaku raawi labada lafdi kee buu yidhi riwaayaadka qaarkood waxay soo aroortay iyadoo shaki ka maran atasharu bii miyaad igu dheeldheelaysa wa anta almalik walxaal anta adigu almaliku aad boqorkii tahay miyaad igu dheeldheelaysa qaala wuxuu idhi falaqad ra'aytu ay fawallaahi allah baan ku dhaartay laqad ra'aytu xaqiiqe waan arkay rasuulallahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay oo daxika xaalu qoslay baan arkay daxika xaalu qoslay ayaan arkay wuxuu qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajidu gawsihiisu ilaa ay muuqdeen baa nebigu calayhi salaatu wasalaam qoslay fa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dalika adnaa ahli iljannati manzila kaasi waa ka ugu hooseeya ahlu jannaha xagga mansilada ugu hooseeya weeye muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqaya xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa Eh, fadliga ilaahay siduu u waasic yahay ayuu tilmaamayaa jannada ilaahayna u weyn tahay ayaa xadiidku tilmaamaya xadiiskii hore iyo xadiiskanna waa iswaafaqsan yihiin eh, marka ay noqoto boqor boqorradii adduunyada ka mida mulkigiisii kontonlaabkii shan laab la siiyo haddana la yidhaahdo majmuuco isku dhan baa toban laab leedahay bimacnaa waxay noqonaysaa konton laab inay mulkigiisii u tahay dee waxay iskaga dhowaanaysaa ile boqorrada qaar baa mulkigooda aad u weynaayey misla casharati amhaali dunya bay iskaga dhowaanaysaa yacni taas marka macnuhu wuxuu noqonayaa qariib mid isu dhow buu noqonaya marka jannada la siinayaa mid baaxaddeeduna weyn tahay weeye qadarkeeduna uu weyn yahay baaxaddeeduna ay aad u weyn tahay culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa xagga qiimaha ayay markaa misla casharati amhaali dunya tahay ee xagga marka waxa ballaarhka marka waxa ma aha laakiin qiimaha laga tilmaamayo bacdi kale waxay yidhahdeen wax maanic kuma sugnaa xagga markaa ballaarhka lafteeda inay noqoto saasoo kale inay noqoto waayo adduunyadu dee qiimo badan male marka loo eego jannada waxaynu arki doonaa xadiiska markaa sheegaya laqaabu qawsin fi ljannati khayrun mima tatluc calayhi shamsu aw taghrubu iyo mawdicu sawtin fi ljannati khayrun min addunya wamaa fiiha waata axaadiista ku soo aroortay meel jeeda la dhigo jannada ka mida ayaa adduunyadiiyo waxa ku suganba ka khayr badan marka naciimka aakhiro naciimka jannadu adduunyada waxba ugama dhigmaan adduunyada wax yaroo daleela weeye oo dhibaatooyinna ku geedaaman mar labaadkana dhammaanaysa marka kalena aan laba qiimo ahayn marka dee si walba jannadiibaa u mudan ya waa xagga baqaaga waa xagga qiimaha yani waa xagga waxa ku sugan waa xagga manfacada waa xagga dhibaata inayna ku sugnayn yani waxa weeye waxa weye kullu dalik marka uu leeyahay atasharu bii wa anta almalik ilaahu um miyaad igu dheeldheelaysaa adigoo boqorkii ah hadalkaasi hadal ilaahay in lagu yidhaahdo munaasib u ahaa ma ahayn baa culammadu waxay yidhaahdeen farxaddii baa ninka ka qaalib noqotay markaasuu garan waayey xataa waxa uu odhanaayo uu saani uu markaa u garan waayo markaasuu hadalkaas aan munaasibka ahayn ku hadlay waxay ku mihaaliyeenoo culamada qaar ku tusaaleeyeen ninkii nebigu ka qisooday calayhi salaatu wasalaam ee safarka ku jiray ee meesha bahgooyada marayey ee daabadda watay ee sahayda iyo biyuhuba u saarnaayeen ee dabeedna daabaddii ka luntay meeluu gaari karaa ma jiro biyo ma haysto wuxuu cuno ma haysto meel ma gaari karo meesha uu marayaana waa meel labadegaanoo markaysaga masaafadeedu aad u badan tahay waa doonay doono waa ka quusto waa waaye geed buu iska jiifsaday isagoo inuu noolaanayo aan ku rajo badnayn indhuhu isku yaro qabtay indhuhu kala qaaday daabadiisii rakuubkiisiioo dul taagan oo sidii sahayd iyo biyihiina u saaran yihiinoo aynay ka quban oo ka lumin oo ka daadan ayuu markaysaa marka la kulmo arkay markaasuu dabeedna farxay markaasuu is yidhi waxaad tidhaahdaa allaahumma anta rabbii wa ana cabduk markaasuu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk akhta'a min shiddati alfarax baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya wuxuu ninkaasi la halmaamay farxadda ka qaalib noqotay daraaddeed ninkanna farxadda ka qaalib noqoto xaaladiisu xaalkaasoo kale shabahdaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood sida shuraxda qaar ay tilmaamayaan ya marka uu leeyahy ataskharu bii wa anta almalik ya marka hadalka caynkaasa waxa weeye farxadda ka qaalib noqotay buu saani u dabdin waayey saani yacni u garan waayey waxa uu odhanayo hadalkii munaasibka inuu ku hadlo yacni u garan waayey marka waa hadal sidaa ku soo baxay weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku qoslay falaqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bn mascuud baa odhanay waxaan arkay rasuulka ilaahay oo qoslaya ilaa ay gowsihiisu muuqdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qosli jiray qosalkiisuna dhoolla caddayn buu u badnaa laakiin marmar baa gowsihiisu muuqan jireen waxaa lagu xambaarayaa taasina inay tahay min hayri alghaalib sidii aan badnayn inay tahay dhoolla caddayntuna sidii haalibka ahayd bay ahayd sidii haalib ka ahayd baa dhoolla caddayntuna ay ahayd xadiidka can abi muusa radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyhi wasalama qaal ina lilmu'mini fi ljannati la khaymatan min lu'lu'atin waaxidatin mujawafa ina lilmu'mini muminka waxaa u sugnaaday fi ljannati jannada gudaheeda la khaymatan taambuug baa u sugnaaday taambuuggaasoo min lu'lu'atin xabad luula yacni markaa ahaatay oo waaxidatin keliya taambuugga laftiisuba waa xabad luuluho saa loo dhigunbaa taambuugga noqday xabaddaa luulkoo mujawafatin yacni markaa calool loo yeelay sidaas inta loo kala bixiyaa jawf loo yeelay marka gudaheedaa la gelaya ma wax yarbaa miseba wax weyn tuuluha dherarkeedu xabaddaa luulkee marka waxa weeye taambuugga ah tuuluha dherarkeedu fi samaa'i xagga sare ay u dheer tahay situuna miilan waa lixdan mayl weeye lixdan mayl baa dherarkeedu yahay dherarka keliya mooyaane baaxadda kale ka warran baaxadda kalena aad bay u ballaadhan tahay lilmu'mini fiiha ninka muuminkaa waxaa ugu sugnaaday taambuuggaa gudihiisa xabadda luulkaa ka samaysan ahluuna ehellaa ugu sugnaaday dumar dumarkaasoo yatuufu calayhim almu'min muuminku ku wareegayo waa isu marayaan yacni waxa weeye luulkaas ayaa markaa qaarba meel kaga sugan yihiin muuminkuna waa ku wareegaya waa isu marayaan falaa yara bacduhum bacdan intay baaxad ballaar ka qabtana yacni dumarkaa ugu sugani qaarkood qaarka kale arki maayaan dherarka keliya hadduu lixdan mayl yahay ballaar kale maxaad u maray falaa yaraa bacduhum bacdan barhkoodna barhka kale arki maayaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay almiilu maylku sittatu aalaafi diraac waa lix kun oo dhudhun weeye lix kun oo dhudhun weeyaan adigu taqdiirka kollay waa laysu khilaafaa laakiin culammadu taqaadirtay sheegi jireen bay ka mid tahay lixda kun ee dhudhun ay markaa ka mid tahay qaar ka badin jirayna waa jiraan ama taqdiirka hadda markaa mashhuurka ee la odhanaayo waa kun iyo lix boqol oo mitir iyo waxaas waxa weeye waa taqdiir xaadis oo dee waa dambe soo dariyey oo hadda marka halbeegyada dee la yaqaane yacni lagu macaamilo ka mida laakiin waagii hore yacni waxa weeye taqdiirka kollay yacni aalaaf diraaciye ah iyo khatawaat ah ayaa lagu yacni xisaabin jiray xagga qadamada qaar lixda boqol ee diraac ka yarayn jirayna waa jireen adigu wax ka bedeli jiray kolley laakiin kolley sheikhu wuxuu markaa tilmaamay lix kun oo dhudhun markaa inay tahy ninka muuminka ahi ee ahlu jannaha ahi dumarkaa badan siduu ugu taaghelayaa ugu wareegayaa waxay yidhaahdeen culammadu awood u waayi maayo kumana daciifaayo wuxuu awoodi karaa dhammaan inuu isu wada maro mar keliya ayuu awoodi karaa yacni kama daciifaayo ee kuma tabcaamayo waxba kuma noqonayo qaaruu awood u waayayaa ma jiro yacni waxuu awood u helayaa markaa dhammaan mar keliya inuu wada maro haddana ku soo noqdo haddana ku soo noqdo yacni sidaas weeye ilaahay baa awood u siinaaya wax dacfi iyo dhibaato uu ka qaadayaana ma jiro xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo shan wacan abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal ina fi ljannati lashajaratan yasiru raakibu aljawaada almudammara asariica mi'ata sana ina fi ljannati jannada waxaa ku sugan lashajaratan geed baa ku sugan geedkaasoo yasiiru raakibu uu soconaayo ka fuushani aljawaada faraska dheereeya fuushani alraakibuuljawaadi iyo alraakibuljawaada labadaba waa la odhan karaayo aljawaada waa mafcuulu bihigii weeyi alraakibna waxa weeye waa iyada ayaa nasbisanaysa ku camal falaysa yacmalu camala ficlihi sabcatun marka ismu faacilku waa ka mid in waxa weye mafcuulkiisa loo idaafeeyana way bannaan bannaantahoo yacnii suwarkii ay bannaanayd bay ka mid ahayd yacni wax alle in loo idaafeeyo in la idaafeeyo ay bannaanayd ayay markaa ka mid tahay mid alle baa loo idaafaynaya uu ku camal falaayo marka cinda aljamiic waa bannaan tahay idaafadaas yasiiru raakibu geedkaasoo u soconaayo ka fuushani aljawaada faraska dheereeya fuushani haddaad u idaafayso waad isku qabanaysaa oo yasiiru raakibuuljawaadi baad odhanaysaa oo mudaafkii mudaaf markaa lama kala reebo kolayba laakiin waxa weeye aljawaad waxay ahayd markaana fi lasli mafcuulu bihi bay ahayd asalkii bay mafcuulu bihi ahayd geedkaasoo yasiiru uu soconayo alraakibu ka fuushani aljawaada faraska dheereeyo fuushani faraskaa dheereeyo almudammara iyo almudammira labadaba loo dabdiyey in miimka la kordhigiyo in la hoos dhigo labadaba oo loo dabdiyey waxayse u badiyaan kordhiga almudammara waxay noqonaysaa waa faraskii inta la naaxiyey dabeedna markii dambena la caataysiiyey faraskii inta markii hore waxaa laga dhigay markaa mid yacni aad calaf loo siiyey markaasuu aad u naaxay markuu aad u naaxay awood baa laga dayay inuu awood yeesho ayaa dabeedna marka dambe haddana markaysa markaa la xidhayaa markaasaa wax yar la siinayaa si baruurta badani uga dhacdo nafaqadiiyo duxdiina jidhku ugu jiraan in yar baa la siinayaa yacni waxa weeye dabeed markaa yacni baruurtan badan baa ka dhacaysa awooddii uu awoodaystayna waa ku jirtaa marka farasku markuu caynkaa yahay buu aad u dheeraynaya hadduu laakiin aad u naaxsan yahay waa nafqabatoobayaayo markaysa ma dheeraynaayo laakiin si uu marka waxaweye u haftabaxo ayaa marka hore marka waxaweyan aad wax loo siinaya marka aad wax loo siiyo aad u shishlaado ayaa kadibna markaysa marka waxaan yani calafkan badan laga xidhayaa qadar yar baa la siinayaa dabeedna markaysa markaa baruurta badan baa laga ridayaa awooddii laakiin waa marka inay u baaqi noqoto awooddan marka waxa weeye inay ku jirto marka waxaan yani jirhkiisa iyo lafihiisa iyo yani muruqyihiisa xooggiisa la rabaa marka dabeedna aad buu dheeranaya faraskaa dheeraynayo almudammara mid markii hore aad loo shishileeyo aad loo yani markaa naaxiyey ah markii dambena shishlaantii badnaa laga riday si uu marka waxaweeye marka u dheereeyo faraskaasoo as sariica mid dheeraynaya waa uun eh, inta horeba waa laga garanaya oo jawaad baaba laga garanayaa faras wanaagsan oo dheereeya inuu yahay eh. yani waana marka haddana socod ahaanna markan waa dheeraynaya miata sana boqol sano ayuu soconaya maa yaqtacuha ma goynaayo bimacnaa harkaa kama tallaabaayo geedkaasi intuu baaxad ka qabo harkiisa kama tallaabayo ninka faraska dheereeya faraskaa wanaagsan ee dheeraynaya ee awoodda leh yacni markaa saarani ee aan joojinanay sidaa u eryayaa hadduu boqol sano socon lahaa oanu marnaba uga qaban harka geedka kama tallaabeen geed noocaasa markaa jannada ku sugan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa waa soo wariyeen bukhaariyo muslim fi saxiixayni saxiixaynka waxay ku soo wariyeen labadooda saxiix aydan noqoshaynu ku noqonnaye min riwaayati abi hurayra riwaayada abi hurayre xaalu ka mid yahay qaala waxauu yidhi mar hadduu xadiis kale yahay raqam in loo sameeyaa saxnaydoo nuskhooyinka markaysaa raqamka u samaynayaa saxan waayo labada xadiis matnigooda isku midba ha ahaadaane hadday kala saxaabi yihiin waxay noqonayaan kala laba xadiis bay noqonayaan kala laba xadiis ayay noqonayaan oo muxadisiintu ma eegaan matnigoo keliya ma eegaane yacni saxaabiga markaysa marka ayay eegaan saxaabi walba xadiiskiisu waa xadiis gaaruu noqonaya hadday marka waxaweye toban saxaabi soo wada weriyaan matni keli ah eh, waxaa loo ictibaarinayaa toban xadiisoo kala duwan inuu yahay ayaa loo ictibaarinaya marka riwaayada abi hurayra xaaluu ka mid yahay xadiiskaasi radia allaahu canhu qaala waxauu yidhi yasiiru araakibu waa xadiis marfuuca weeye yasiiru waa soconaya alraakibu ka fuushani wuxuu soconayaa fii dilliha xadiisku inta kale waa kala mid qadarkan ayuu markaa soo qaatay oo markaysaga lafdiga uun farqi u yara dhexeeyo yasiiru raakibu waa markaa soconaya kafuushani fii dillihaa hadhka geedka gudihiisa wuxuu soconayaa mi'ata sana boqol sanuu soconaya laa yaqtacuhaa ma goynayo geedkaas yacni geedka harkiisa ma goynaayo bimacnaa kama tallaabayo oo yacni meelaan harkii geedkaa ahayn u bixi maayo hadduu boqol sano faraskaa eriyo maa yaqtacuhaa iyo laa yaqtacuhaa waa bimacnan maada iyo laadu mid waliba waa naafiyo xadiidkani wuxuu ku tusinayaa inay jannada waxa ku dhex sugan ay ka mid tahay geed weyn oo marka hadhkiisa aan zamankaa badan boqol sano haddii faras dheereeye la eryaayo aan la goynan aan harka geedkaa la dhaafayn oo laga tallaabayn geed caynkaasaa jannada ku yaalla waxaad garanaysaa geedka sidaa u baxay meesha uu ka baxay inay tahay meel aad u nicmaysan waayo geedkaasi siduu u weynaaday intuu la ekaaday de waxay noqonaysaa in meesha uu ka baxayna aad iyo aad ay u nicmo badan tahay taasaa markaa laga qaadanaya jannada qorraximo ma jirtee hadhka geedkaasaan laga tallaabayn boqol sano haddii faraska la eriyo hadhka geedkaas maxaa looga jeedaa marba haddaan jannada qorraxi oo bacad la arkayn oo ay wada hadhba tahay laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira yacni jannada gudaheeda ku arki maayaan qorax iyo qabow darantoodna ku arki maayaan midna kula kulmi maayaan marka qoraxi ma jirto ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa hadhka geedkaas bimacnaa hoostiisa intuu hadhayn lahaa haddii qoraxi jiri lahayd ya ayaan markaa laga tallaabay taasi waa weji waxaa kaloo jirta hadhka dee ilaysyada laftoodu waa sameeyaan oo iyadaan jirin haddii waxa weeye markaa ilays markaa ka sarreeya geedka uu jiro hoostiisa wuxuu samaynayaa hadh iyadoo xagga kale qudheedu markaysa markaa iska hadh tahay ayaa haddana farqiga la kala garan karaa marka calaa kulli xaal lagama qaadanayo hadhka geedkaas markii la yidhi bacad inuu jiro oo looma odhanaayo sidee loo kulminayaa aayadda sheegaysa inaan qorraxi jirayn ama markaa adilada kale ku soo aroortay inaan qorraxi jirayn iyo geedkan ee sida loo kulminaya lama odhanaayo waxaa la odhanayaa iyadaan qorrixi jirin baa la tilmaamayaa geedkaasi intuu hadhaynayey inaan markaa laga tallaabayn muddada intaa la eg oo boqol sano ah haddii faraskaa dheereeyo qof eryi lahaa yacni markaa kama tallaabeen yacni geedka harhkiisii intuu hadhayn lahaa keliya ayuunbuu ku jirayaa marka waa geed aad iyo aad u weyn xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo toddoba wa canhu xadiidka hore ayaa abi saciid ahaa oo xadiidkan kale ka dambeeyey riwaayo kale uu ictibaariyo saas aawadeed markaa damiirka isaga u celin maayo wuxuu u celinayaa abi saciidka xadiidka uu raqamka u yeelay ayuu u celinaya wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi saciidin alkhudri can inabiyi sala allahu aleyhi wasalama qaal ina ahla aljannati layataraa'awna ahla algurafi min fawqihim ina ahla aljannati ahlu jannuhu layataraa'awna waxay arkayaan ahla algurafi kuwa fooqyada u ehelkaa min fawqihim yacni korkooda ayay ka arkayaan kamaa tataraa'awna sidaa u arkaysaan alkawkaba aduriya alghaabira fi lufuqi min almashriqi aw almaghrib sidaa u arkaysaan aragti la mida aragtida arkaysaan xidiga arkaysaan adduriya yani markaa iftiimaya oo laydhanaya ee alhaabira yani markaa soconaya ama alghaabira baaqiga ah yani markaysaga markaa jooga ee baaqiga ah fi lufuqi yani markaa jihada yani markaa fog markaa jooga min almashriqi aw almaghrib xaal ufuq uu yahay mashriq uu yahay oo xagga qoraxi ka soo baxda uu yahay aw ilmaqhribi ama xagga ay ka dhacdo uu yahay litafaaduli maa baynahum waxaa sidaa loo arkayaa kala fadilnaanta iyo kala sarraynta iyo kala taganaanta dhexdooda ay kala tegan yihiin baa sidaa loo arkayaa oo bimacnaa qaarba qaar ay ka sii sarreeyaan oo ka sii fadilan yihiin oo ka korreeyaan oo qaar markay bidhaamaan markaysaga meel fog ka bidhaamaan qaar baa meel ka sii sarrayso oo ka fog kasii markaa muuqanaya qaaluu yaa rasuul allaahi waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow tilka manaazilu lambiyaai laa yabluguha kayruhum tilka manaazilu lambiyaa'i taas yacni derajadeedu sidaa u koraysaa manaasilul ambiyaa'i waa guryihii nebiyada weeye ee manaasishoodii laa yabluguhaa hayruhum yacni ma gaadhaayo cid kale gaadhi mayso sidaa malay ku yidhaahdeenoo calaa sabiili waxay uga jeedaan inay nebiga weydiinayaan qaala wuxuu idhi bala haa waa gaadhayaan cid kala gaadhays waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye rijaalun aamanuu billaahi wasaddaqu lmursaliin waxaa gaadhaaya rijaalun rag baa gaadhaaya ama ahluha ehelkeedu rijaalun rag weeye raggaasoo aamanuu billaahi allah rumeey ama tilka almanaazilu manaazilu rijaalin inta mubtadaha la qadaro dabeedna mudaafna loo qadaro rijaalka liha tilka almanaazilu manaasilshaasi rijaalun ay manaazilu rijaalin rag manaasishooda weeyi iyo guryahoodii weeyi raggaasoo aamanuu billaahi allah rumeeyey wa saddaquu rumeeyey almursaliina rasuulladii la soo dirayna rumeeyey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu darajaadka ahlu jannaha iyo siday u kala koreeyaan iyo inay qaarkood qaarka kale u arkayaan sida xiddigga markaa samada ku libidhsan ee meesha fog laga arkaayo ee halkaa ka laydhanaya rag baa guryahooda ay ku jiraan oo jannada kaga jiraan iyo fooqyada ay kaga jiraan saasoo kale loo arkaya sida xiddiggaasoo kale u muuqanaya inta korayn ay ka qabaan yaa mana aha marka inay kuwa laftoodu ay siman yihiin sidaa loo arkaya iyaga laftoodu waa sii kala tegan yihiin litafaaduli maa baynahum waxaa dhexdooda ku sugan inay kala tagantahay daraaddeed bay saa isugu arkayaan kuwa sidaa loo arkayo ee markaa u muuqanaya sida xiddigaasoo kale iyaguna dad baa ugu sii muuqanaya manaasishoodu sida xiddigaasoo kale ugu sii muuqanaya yacnii kuwa markaa darajaadka jannada ku jira oo darajooyinka hooseeya ama dhexeeya ku jira dad bay waxay u arkayaan sida xiddigaha cirka ku sugan oo kale bay manaasishooda u arkayaan oo u daawanayaan oo sare ugu eegayaan kuwaa laftooduna qaar kaley sidaa u sii eegayaan oo qaarba qaar bay sii eegayaan ilaa laga gaadho yacni marka waxa weeye cidda ugu manaasisha sarraysa oo nebiyada iyo rasuullada oo markaysaga iyaga laftoodu markaysa markaa sii kala fadli badan markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaas sheegay saxaabadii way dee istiqraabeenoo waxay is yidhaahdeen war kuwa sida xidigahaasoo kale manaasishooda loo arkaayo mala dad kale maahe waa nebiyadoo qudha dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam bay arrinkaa u sheegeen tilka manaasilu alambiyaa'i laa yabluguha ghayruhum markaasuu nebigu u sheegay dad kaleo iyaguna saa loo arkaya inay jiraan macnaheedu ma aha inay nebiyada la siman yihiin nebiyadu waa kasii wada sarreeyaan waa kasii koreeyaan laakiin kuwa sida xidigaha loo arkayo waxaa ka mid a ah dad sidiiqiina ka mid a rijaalun aamanuu billaahi wa saddaquu lmursaliin waxaa laga qaadanayaa fadlu sidiiqiin sidiiqiinta fadligooda ayaa laga qaadanaya yaa kuwa runsheegidda badan ee rumaynta badan yacni fadligooda ayaa laga qaadanayaa oo in darajaadkooda aad iyo aad u koreeyaan marka waa sidiiqiintii kuwan laynoo sheegay shuhadada iyo sidiiqiintana culammadu waxay yidhaahdeen waxa fadli badan sidiiqiinta fadli badan oo shahiidkii sidiiqaa ka fadli badan haddaan shahiidku sidiiq ahayn shahiidkii waa noqon karaa sidiiqna waa noqon karaa oo labada derajo waa u kulmi karaan inuu shahiid yahay haddana sidiiq yahay laakiin shahiidku haddaanu sidiiq ahayn asidiiqu afdalu minhu sidiiqaa ka fadli badan saasay ahlucilmigu yidhaahdeen saas aawadee markastoo la sheegaayo waxaa la hormariyaa sidiiqiintaa la hormariyaa wman yutic illaha walrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa'i walsaalixiin nebiyadii baa la horaan sheegay sidiiqiintii baa lagu xigsiiyey shuhadadii martabada saddexaad baa laga dhigay ya martabada saddexaad ayaa laga dhigay wakada mawaadicda kale ay ku soo aroortayna saasoo kale ayaa qur'aan iyo xadiis baa laynoogu tilmaamaya axaadiista lafteeda waa ku soo aroortay yani uhbut uxud xadiiskii fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan uxud baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo markaa saxaabo kale saddex markaa khulafadii ka mid a ayaa koray abubakar ka mid yahay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inta buurtu yaro dhaqdhaqaaqday uhbut uxud uxuday sugnow korkaaga waxaa ku suganoo qura yacnii nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid markaa wuxuu hor saas aawadee afdal hadi lummati bacda nabiyiha waa abu bakrin oo waa sidiiq waa sidiiq weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub